muslimiinta ee siduu alla subxaana wa tacaala u difaacay wuxuu kaloo muuqday siduu nebiguba sheegay calayhi salaatu wasalaam maanta kadib inaan weeraro mooyaane ciddabana soo weerari maysa buu nebigu yidhi yacnii dowlad jirta oo muctarafoo la rumaysan yahay oo markaa iyadu inay wax weerarto mooyaane ay adag tahay in sidii markii hore laysaga soo wada hunguroonayay in loogu soo hunguroodo ayay noqdeen dagaal weyn ama dhacdo weyn dhacdada khandaqa oo ku xigta waxa weeyaan dhacdadii sulxu xudaybiya la yidhaahdo iyana dagaal dhicin heshiiskii xudaybiya laakiin labadaa dhacdo waxa u dhexeeyay bay culammadu sheegaan waxoogaa ku saabsiisan saraayaad ciidamo yar yar oo gaadagaada uu nebigu diray calayhi salaatu wasalaam iyo niman ama la qabtay ama la laayay matalan haddaynu dhowr dhacdo sheegno waxaa ka mida ah dilkii la dilay ninkii la odhan jiray salaam ibnu abilxuqayq salaam ibnu abilxuqayq wuxuu ka mid yahay nimankii soo abaabulay gaswat alaxzaab waa yahuudi reer banu nadiir isaga iyo xuyay ibnu akhtab ninkii la odhan jiray ayaa nimankii ugu waaweynaayee dagaalkaa soo abaabulaya xuyay ibnu akhtab waxay culammaay taariikh sheegaan isagu reer banu qurayd buu xisniga la galay reer banu qurayduu markaa isagu la xukum ahaa ama ninkan la yidhahdo salaam ibnu abi lxuqayd oo isagu reer banu nadiira ah, qoladii markaa yahuuddii eh, ka maqnayd meesha ah eh, madiine gudaheeda aan deganayna khaybar meelahaasi u guurtaya eh. wuxuu ka mid ahaa nimankii ugu dhib badnaa muslimiinta abiraafic baa la odhan jiray dabeetana waxaa jirtay muslimiintii aws iyo khasraj u loolami jiray nimankii ahaa reer khasraj waa kuwii ka takhallusay nimankii reer aws ahaa waxay dileen markii hore gaal weyn laga fadhiyi waayey oo kacb ibnlashraf la odhan jiray saynu hore usoo sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa labadan reer khayrkay ku baratamayeen yacni laba qabiiloo shar markay ku baratamaya may ahayn ee laba qabiiloo khayr u baratamaya bay ahaayeen reer khasraj baa iyaguna waxay yidhahdeen maadaama reer aws ay ninkaasi gacantooda ku dileen kacab ibnu ashraf loodhan jiray innaguna kan labaadee nebiga dhibaan ka soo takhallusna nebigay weydiisteen calayhi salaatu wasalaam markaa salaam ibnu abilxuqayq iyaguna inay dilaan oo ka mida nimankaa yahuudeed ee mushkilada badan soo samaynayey oo khaybar markaasi qolada degana wuu u ogolaaday nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxaa la yidhahdaa koox reer bani salama ah oo khasrajiyiin ah oo uu hogaaminayo qaa'idkoodii nin la yidhaahdo cabdillaahi bnu catiiq saxaabi la odhan jiray uu hogaaminayo ayaa ku baxay si ay ninka kan usoo kharajiyaan waa shan nin meelahaasi riwaayadda bukhaari haddaynu iska soo koobanno qaadanno waxa ay sheegaysaa xusniga ama qalcaddii uu ninkani lahaa markii la soo gaadhay abiraafic qalcaddiisa ayuu cabdillaahi bnu catiiq albaabkii weynee qalcadda laga xidhaya markii cadceedday dhacday meelu dhowbu sidii mid xaajo u baxa iska yaro dhigay meeshii buu fadhfadhiisto kii albaabka xidhaya markaa qayliyey warhooy ninka meesha fadhiyo buu yidhi albaabka waad xidhaya ka soo carar dabeetana wuu soo cararay isagoo afku u duuduuban yihiin meelaha kanoo asaani loo arkayn goor maqribana ay tahay oo maqaariba wuxuu soo galay qalcaddii ayuu galay markuu qalcaddii galay oo aan weli cidi fahmin ayuu meel albaabka u dhow iskaga dhuuntay markii dadkii ay soo wada xaroodeen ayaa qalcadda albaabkeedii lasoo xidhay dabeetana furayaashii waaweynaa ee qalcadda lagu xidhi jiray baa waxaa la saaray meel watada yacnii qori yaroo meel kasoo taagan baa lagu mutay furayaashii la dhigay saas baa dadkii ay moodayeen inay albaabkii xidheen oo ku wada xaroodeen wuxuu u kacay markii la kala fadhiistay ayuu furayaashii qaatay wixii oo dhan buu dib usoo furfuray wuxuu u yimi gurigii ninkan eh, salaam ibn abilxuqayq la yidhahdo ama aburaafic ninka la yidhahdo gurigiisii aburaafic ayuu soo galay isagoo xagga sare ku caweynaya ayuu u soo galay meel buu isugu nabay albaabadii gurigoo dhan buu dhammaantood soo wada furay markii uu ku tala galay in ninkan uu dilo albaabadii oo dhanna iska soo wada furay ayaa waxaa soo galay buu yidhi guri madow oo uu ciyaal dhex fadhiyo ninkii waanan si fiican u arkayn buu leeyahay meel aan seefta kula dhacan markaa arki waayey buu yidhi dabeetana waan la hadlo waxaan ku yidhi buu yidhi raafic markaasu wuxuu yidhi buu yidhi man haada warkani waa kuma halkii codku ka baxaan seefta kula haliilay buu leeyay markaan codkiisii maqlay man haadaadii uu yidhi ayaan seefta kula booday dabeetana hal seefaa ku dhuftay buu yidhi laakiin waxba kamay tarin buu yidhi seeftii markii aan ku dhuftay wuu qayliyey markuu qayliyey baana guriga ka yaro baxay buu leeyahy laakiin meel yaro u dhow baan isku nabay haddana dib baan u galay buu yidhi anigoo le maa haada satiic abaraafic dadkii soo cararo haddana mar labaad iska dhigay dib baan ugu soo cararay buu leeya adigoo le war maxaa dhacay waa maxay qayladaa baraafaco baxaysa markaasuu wuxuu igu yidhi bu uhi limmika lweyn ina rajula fi lbeyti darabani qablu bisayf waar hooyadaa hoogta iyo nin baa seef horay igu dhuftay buu yidhi guriga ku jira intaa markuu haddana yidhi ayaan mar labaad seeftii codkii markaan maqlay halkii uu ka baxay ayaan haddana seeftii kula halilay buu leeya oo mar kale ku dhuftay riwaayaadka qaarkood waxay sheegayaan dabiib sayf ayaan caloosha ka saaray yani seefta meesha ay wax ku muddo ama xadkeeda afkeedaan caloosha ka saaray ilaa ayaan xagga shishe uga murkudiyey markii aan ogaaday inuu dhintay buu leeyahay ayaan albaabadii oo dhan furfuray dabeetana waan ka soo cararay anigoo sii daadagayaan is leeyahay buu yidhi jaranjaradii iyo wixii o dhan waad ka soo dhammaatay jaranjaradii barh baa hadhsan waana dayax layla muqamara jarajaradii inbuu cagta la waayo isna uu soo dhacay adin buu ka jabay markaa dhudhun ayuu ka kala jabay dhudhunkii baan cumaamad ku duubtay buu leeya xaggii albaabka isaga soo jiitamay maan fogaanin buu leeya ilaa iyo aan horta hubiyey inaan ninka kan ka takhallusay markii uu diigga waa waabariciyey ayaa geeridiisii lagu dhawaaqay buu yidhi oo qalcadda gudaheedii laga dhawaaqay geeridiisii oo laleeyahay ninkii taajirkii ahlu xijaas oo dhan tujaarta ugu waaweyn buu markaa ka mid ahaa taajirkii xijaas waa geeriyooday markaas baa la yidhi markaan intaa ogaaday baan baxay buu leeyahy saas baan ku baxay waxaan u imi buu leeyay nebiga calayh isalaatu wasalaam dabeetana wuxuu gu yidhi ifsut rajlak soo fidi addikaaga buu yidhi dabeetana waa soo fidiyo wuu masaxay buu yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam waxaad moodaysaa buu le inaan weligaba xanuunbay kaga dhicin adinkiina markuu nabigu ii masaxay calayhi salaatu wasalaam dibba inuu xanuun igaga dhacay ma moodaysid buu leeyahay riwaayaddaasi waa riwaayadda imaam albukhaari warinayo ibnu isxaaq isagu si kale u warinaya shantooduba inay meesha wada galeen dagaalka inay ka wada qayb qaateen ninka kow kaga siiya cabdillaahi ibnu unays inuu yahay laakiin taa saxiix albukhaari ku taalla in sha allah ayaynu sideeda u qaadanayna qoladaasi khasrajiintii waxay soo dileen markaas iyaguna ninkaas la yidhaahdo salaam ibnu abi abilxuqayq markaynu dhanka kale eegno nebigu calayhi salaatu wasalaam saraayaad tiro badan ama ciidamo tiro badan ayuu saarsaarayey oo kolba meelu saarayay ciidamadaasi ahlu siyarku waxay soo arooriyeen yanii kooxa yaryar oo aada u tiro badan inuu nebigu saaray calayhi salaatu wasalaam toddoba sideed meelahaasi ay gaadhsiinayaan laakiin wuxumaynu ka soo qaadan doonaa dhowrka saxiixa ku sugan insha allahu tacaala cumuumanna waxa ay sheegayaanuun in dowladdii madiina aanay ahayn marka kan dowlad laga cabs cabsata oo iyada lagu soo duulo ee weli sidii inay xisaab ugu hayso ama go-doomin ugu hayso dhaqaalihii ay lahaayeen nimankii la odhan jiray quraysh iyo tijaaradeedii welina in taadiib lagu wado oo mar kasta la edbinayo ama la joojinayo nimankii ahaa acraabta <clears throat> ama reer baadiyaha ku weegaarnaa madiine agagaarkeeda maalan haddaan qiso ka qaadano kuwaasi ka mid ah wuxuu diray nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkii la odhan jiray moxamed ibnu maslama ayaa sariya loo diray baa la yidhaahdaa dariya bilbakaraat min ardi najad waxaa loo diray meel dariya la yidhaahdo oo dhulka najid ku taalla ayaa loo diray toddoba habeen meel loo dhexo weeyaan meeshii buu qabtay kama dhicina waa ka baxsadeen waxoogaa xoolaabuu ka soo qaaday dhexda markay soo socdeen ba waxay soo heleen nin la odhan jiray humaamata bnu ahaal alxanafi humaamata bnu lahaal waa ninkii odayga uu ahaa ama duqii reer banu xaniife weeyaan reer bani xaniife oo dhan ninkii duqa ka ahaan jiray ninkaas bay dhexda ka heleen oo way soo afduubeen riwaayaadka qaarkood waxay sheegaan inuu ninkani musallamatulkadaab inuu soo diro ikhtiyaal uu socday qaarkoodna waxay sheegaan inuu ninkani isaga socday inuu cumraysto si kasta ahaatee ninkaas samaamo la yidhaahdo waa lasoo qabta markii lasoo qabtayna waxaa loo keenay nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo maxbuusa ah, waa oday reereed dabeetna nebigu wuxuu ku xidhay tiir ka mida tiirarka masaajidka yani masaajidkii nebiga calayh salaatu wasalaam wax badan baa laysaga isticmaali jiray kuwa maxaabista uu soo qabsado qaar uu ku xidhan jiray dhaawacii muslimiinta uu dhex dhigi jiray wuxuu ahaa meel ay muslimiintu ku shiraan oo go'aankooda ku qaataan wuxuu ahaa meel lagu cibaadaysto wuxuu ahaa ahlu sufaa iyo dadkooda baahani meel ay iska seexdaan acmaal aad u tiro badan buu masaajidku u qaban jiray masaajid waliba sidaana usii weynaysa kuwan imika wada waaweyn buu iska ahaa oo yar oo ciid ah oo cariish hareeraha ka samaysana umaamo waxaa lagu xidhay masaajidkii nebiga calayh salaatu wasalaam tiir ka mida tiirarkii masaajidka dabeetana nebigaa soo maray wuxuu ku yidhi maadaa cindaka yaa umaama war umaamow maxaad haysaa buu nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam bal waran maxaad haysaa isagoo maxbuus oo xidhan wuxuu yidhi cindii khayr ya muxamed khayr baan hayaa buu leeyihi dabeetana wuxuu u sheegay nebiga calayh salaatu wasalaam arrimaankan in taqtul taqtul daa dammi buu yidhi haddaad disho yani isagaa issheegaya haddaad idisho buu leeyihi nin dhiiglaa disha nin weynoo raggii la dili jiray ahaa ayaa dishay buu leeyahi haddaad idisho wain tancum tancum calaa shaakir haddaad igu galladaysato isii daysana nin abaalgudi karaad sii daysa wain kunta turiid اlmaala fasal tuci minhu maa shiit haddaad adduundoon tahayna waxaad doonto igu baayac waad helaysaa yani nin tolkii furanayo oo xoolo loo ogol yahay oo hadday furasho tahayna la furanayaanahe kaana waad igu baayaci kartaa buu ku leeyahy wuxuu leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi iska warran wuxuu dooransiiyey saddexdan arrimood wuxuu leeyahy haddaad idisho nin weynoo dhiigilaad disheen haddaad isii daysaanna nin ayaa sii dayseen haddaa xoola igu furanaysaanna nin xoola laga bixinayo ayaa ayaa haysataan nebigu calayh salaatu wasalaam wuu iska dhaafay markaa waxba uma jawaabin uu iskaga tegey mar kalu ku soo noqday markaasu wuxuu idhi maadaa cindaka yaa umaama nebigu calayhi salaatu wasalaam inay dadkani diinta qaataan ba waxaana iyagu sheegayaan uu ka jeclaa dabeetana intuu ku soo noqdo wuxuu ku yidhi maadaa cindaka yaa umaama war umaamo maxaad haysaa buu nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam markii uu nebigu su-aashii weydiiyeyna isnayntiibuu ku jawaabay khayr baan hayaa dabeetana saddexdii arrimood ayuu haddana dib u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam uu iskaga tegey mar saddexaad buu haddana nebigu soo maray wuxuu ku yidhi maadaa cindaka yaa umaama war maxaa kugu cusub maxaad haysaa umaamo umaama ibnu ahaal haddana sidiibuu ku jawaabay isagoo leh haddii aad isii daysana nin mahadnaqi karaad sii daysa haddaad idishana nin dhiigilaad dishay haddaad adduun doonaysana weyddiiso waad heli doontaaye nebigu calayhi salaatu wasalaam markii dambe wuxuu ku yidhi aliqu umaama sii daaya umaama buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam halayska sii daayo umaama waa reer banu xaniifa waa nimankii yamaamo xukumayey meeshii ninkii markii dambe isna nebiga sheeganayay uu ka soo baxay musaylamat lkadaab ninkuu nebigu alayh salaatu wasalaam ku sheegayey sii daaya buu ku yidhi nebigu somaamo markii xadhigga laga furee la sii daayey wuu baxay beer masaajidka u dhow buu iska tegey wuu soo maydhay wuu soo noqday dabeetna wuu ashahaatay isagoo islaama ah. dhowrkii cashee uu meesha ku xidhnaa masaajidka ee muslimiinta dhex jooga ilaahay wax kaga duwan dabeetana wuxuu qaatay islaamnimadiisii markaas buu intuu baxay oo soo qubaystay ayuu soo noqday kadibna wuu ashahato wuu islaamay markaasuu wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartee dhulka waxa kor saaran weji aan arko kaagaan ugu necbaa buu leeyay nebi maxamed calayh isalaatu wasalaam dhulka waxa kor saaran oo dhan qof aan arko wejigii adaanku ugu necbaa diin aan maqlana diintaadaan ugu necbaa buu leeyay maanta se ilaahay baan ku dhaartee waxa dhulka kor saaran adaan kuugu jecelay diin aan maqlana tan aad waddo ayaan ugu jecelay ee fardoolaydaadu way soo qabatay anigoo raba inaan soo cimraysto oo cumro u socda ayay fardoolaydaadu isoo qabatee maxaan yeelaayo kaluu nebigu ugu tilmaamaya nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu u bushaareeyey ayuu wuxuu faray cimradaada iska soo gudo wuu iska socday sumaama markii la sii daayey isagoo muslima ayuu sii socday cimruu qabtay iyo kacbadii iyo dhankaas buu qabtay markii uu quraysh yimi isagoo cimradii raba ayay waxay dhaheen saba'ta ya umaama war umaame ma bidcowde bay dhaheen diintaadii ma ka baxday saba'ta yani waxay u isticmaali jireen qofka diin ka baxee diin kala gala waxay u jeedaan islaamnimaad qaaatay taadii ma intaad ka baxdaa tu kala gashay bay ku yidhaahdeen oo waad saba'a yani waad bidcowdoo kale weedha weeyaan qaala laa wallaah may buu yidhi walaakinii aslamtu maca muxamadin sala allahu alayh waali wasalam ilaahay baan ku dhaartay ma bidcoobine nebi moxamed ma la islaamay oo ilaahay baan u hogaansamnay waxay markaasi u diideen baa laydhaha ama ay ku cadaadinayeen inaanu cimraysanaynin maadaama aad diintii ka baxday oo kale dabeetna wuxuu yidhi waxaan idiin sheegayaa xabad damboo xinto ahi xintadu waa sarreenkii bur ama xinta xabad dambe oo xintay ama sarreen dambe yamaamo idinka iman maaya buu ihi yamaama waa meeshii tolkii deganaayo waa beeralayo waxay beeraan eh, xintaday beeraan xinta dambe waa nebi maxamed idiin ogolaan idiin iman maysa buu yidhi waana kaas buu iga yihi dib buu u noqday waxay yidhahdeen wuxuu ka joojiyey wax laaliya wixii raashin laga iibin jiray quraysh oo dhan ayuu ka joojiyey ilaa iyo ay nebiga calayhi salaatu wasalaam u soo wardirteen quraysh iyagoo leh sumaamo nagala hadal naga iibiyo wixii uu naga iibin jiray oo uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u ogolaaday saas bay sheegaan culamaa'i taariikh laakiin xadiid ku saabsan sumaamo iyo xadhigiis iyo waxaan oo dhamme waa xadiis saxiixa ku yaalla <clears throat> saraayaadka yaryar ee la sheego waxaa ka mida runtii saraayaad tiro badan iyo bucuud tiro badan bay culimmadu soo arooriyaan maalan haddaynu soo qaadano waxaa ka mida sariyada loo yaqaano sariyat alkhabd khabadka oo ah calangeed sariyat alkhabat waxaa loogu bixiyey waxaa la diray la yidhaahdaa sanadkii sideedaad bay qaarkood ku sheegayaan calaa kulli xaal laakiin waxay u badan tahay uun wakhtiyadan dambe in sariyadatan la diray waayo waxaa lagu rajaxayaa haddii bacda sulxu xudaybiya ay tahay dee may jirteen ciidamo ay doonanayaan iyo meel loo baxaya markaa heshiis baa lahaa saa daraaddeed bay culamada badh waxay leeyihiin waxay dhacday wakhti u dhaxeeyey khandaq iyo xudaybiya wakhti u dhexeeyey saryadan markaynu warkeeda soo duuduubno waxa ay tilmaamaysaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaa saddex boqol oo nin rag gaadhaya inuu diray saddexdaa boqole nina ciidanka in loo dhiibay abu cubayda bnu ljaraax saxaabigii lo odhan jiray waxaana la rabay awr ay leedahay qurayshi inay soo qabtaan dabeetna awrtii may helin xoolihii ay wateenna waxoogaa bay qalqasheen gaajo aad u xun qabatay xoolihii markay dhowr goor ayay saddex neef oo geela qasheen haddana saddex neef oo geela kala qaleen haddana saddex neef oo geela kala qaleen dabeetna abu cubayda u diido yidhi ha joojiyo neefdama yaan la qalin aad baa loo gaajooday xadiidka warinaya yani saxaabiga warinaya xadiidkani xadiidkani waana xadiid saxiixa ah. waxa uu tilmaamayaa inay cuneen caleen waxaa kaloo uu tilmaamayaa inay u saaloon jireen sida xooluhu u saaloodaan yani ciidanku markuu gaajooday ee naftiisu ku timi ee caleenta dhirta la daaqay caleentii dhirta markii la daaqayna saxaradoodu inay noqoto untaa xooluhu dhigaan oo kale midhadh saalo ah oo la saaloodo un inay noqdeen iyadoo naftu isugu timo ay tii u dambaysay yihiin ayay xeebta soo mareen xeebta markay soo mareen baa waxaanu ka hellay bay idhaahdeen cambar cambarka waxaa loo jeeda yani xuut nimiri soo caariday oo badda yaalla ayay heleen markay nimirigii arkeen ayay iska dul fadhiisteen shan iyo toban maalmood bay nimirigii iska cunayeenoo dul fadhiyeen ilaa iyaba uu tilmaamayaa saxaabiga xadiidka warinaya ilaa iyo aanu naaxnaaxnay buu yidhi oo subagaysannay oo ka dhaashannay oo dee nimri dhan ba iska heleen waa saddex boqol oo nin sidaannu u wadnay wadnay wadnay wadnay ayaanu naaxnay buu leeyih oo dib aanu u caafimaadnay nimankii saalada dhigayay ay noqdeen rag waaweyn oo dib uu naaxsan markaasuu markii dambe aynu ka guuri doonno meeshii oo shan iyo toban casho la dul deganaa nimrigoodii ayuu abu cubayda wuxuu faray in la soo qaado feedh ka mida feedhaha nimiriga feedhi baanu soo qaadnay buu yidhi ninkii ragga ugu dheeraa way ka dheer buu yidhi awrka ugu dheeraana waa ka dheertay adigu tii la soo waday awr baa la soo saaray waxaanu keennay buu leeyay u soo sideen hilibkii waxii ay safar u soo qaadan karayeenna safar bay u soo qaateen madiine ayay la yimaadeen markaa baaqigii iyagoo sita nebiga calayhi salaatu wasalaam bay markaa u sheegeen waxay leeyihin ilaahi rasuulkiisiiyo bahal weynoo baddu soo turtun baanu iska hello iska cunnay ee balbahalkaa ka warran arrinkiisu muxuu noqonayaa wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam huwa risqun akhrajahu allahu lakum kaasi waa risiq alle subxaana wa tacaala idiin soo saaraye fahal macakum min laxmihi shayun tucimuuna si uu ugu caddeeyo nebigu inuu xalaal yahay oo aan waxba aanay ku sugnayn ayuu wuxuu idhi waar waxa ka sidaan raashinkiisaanana aanu idinla cunne arsaaq ilaahay idin siiyey bay hayde wax ma ka sidaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam baaqigiisii annana aanu idinla cunne markaasaanu feedhi intii u rarayd ayaanu nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii haddana wax ka siinay buu leeyay waxa uu tilmaamayaa markaasi xadiidka kanina baddu waxa ay soo tuurto dhammaantood yanii kalluunka nimiriga waxaasi oo dhan badu haddii lagala soo baxo iyo hadday iyadu soo tuurto waa isku mid isku si unbaa loo cunaya waayo dee lama gowraco haddaad adigu ugaadhsato la soo baxdana dee markaad soo saarto ma gowracaysa halkan umaad degi markay naftu ka baxda unbaad cuni hadday baddu iyadu habeenkii soo turtay ama maalintii soo tuurtayna markuu dabadda ku soo dhaca unbaad qaadana waad cuni marka labada jeerba isagu isku mid baddu waxa soo tuurto oo dhammi iyana waa raashinkaasi xalaalka ah ee la cunayo wakhtiyada tan qisaska ay soo aruuriyaan culammadu waxaa ka mid ah qadiyat alcaraniyiin niman cukal iyo curayno ka mida ah baa islaamnimo sheegtay dabeetana magaalada madiine ayay yimaadeen dadkoodii ka islaamay madiiney ku xanuunsadeen markaa oo way magaaladii bay nimankan reer miyiga la qabsan kari waayeenoo way ku xanuunsadeen markay ku xanuunsadeen bay waxay yidhaahdeen ilaahay rasuulkiisa iyo dabadda nooga saar dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam meel dabadaba u saaro xoole ay muslimiintu lahaayeen ay joogaan wuxuu ku yidhi xoolahaasi nin buu ku daray xoolaha raaca waxau yidhi ninkaasaa xoolaha raacaya idinkuna xoolahaasi halkii ay u soo joogaan iska jooga uun caanahaa geela iyo kaadidaasi geela isugu dara oo cabba buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu nebigu isugu daray caano geel iyo kaadi geel dabeetana way cabbeen muddo markay wadeenna way caafimaadeen caanihii geela iyo kaadii geeloo la daray way caafimaadeen yacnii meeshani waa meelaha ay culammadu u deliishadaan maxay kaadida geelu inay daahir tahay inkastoo madhabu shaafici uu qabo xalaaliya wixii kaadii oo dhammaynaya nijaas tahay laakiin culammada muslimiinta badh badan baa waxay qabaan inaanay waxa la cuno kaadidiisa iyo waxaasi inay daahir iska yihin malaa haddaynu tangel jira u sheegno way iska tukan lahaayeen waayo habeendan ka bii weyday haddii la odhan laa maca habeentiina bal tukada uunoo iska wada waa iska tukan lahaayeen baan filaya waxaa meesha ka muuqataa culammadani waxay daliishadaan ay leeyihin maadaama uu nebigu cabsiiyeyba dad say nijaasu tahay bay leeyihin waxbuu ku daweeyey xadiisku waa saxiix isagoo muran kuma jiro mar hadduu nebigu wax ku daweeyey oo cabsiiyey bay tilmaamayaan waxay daliilu tahay inaanay nijaas ahayn waayo nijaasaadka layskuma daweeye bay leeyihin ama laysma cabsiiyo walidaalika bay culamada bar waxay ku tagtee markaasi waxa la cuno kaadiis iyo waxaasi inaanay ahayn nijaas inaanay ahayn nebigu calayhi salaatu wasalaam caano iyo kaadida geelu isugu daray dabeetana nimankaasi way bogsadeen laakiin reerbaadiye caqli xun bay ahaayeenoo aad u liiteen markii ay bogsadeen ayay geelina qaadeen ninkiina dileen markay caafimaadeen ayay ninkii geela hayeyna way dileen geeliina way qaadeen dabeetana nebiga calayhi salaatu wasalaam baa loo soo sheegay inay nimankaasi ninkiina dileen geelina qaadeen waxaa laga daba diray baa ladhaha kursi ibnu jaabir alfihri kursi ibnu jaabir alfihri waa ninkii markii horena aynu ku soo marray madiine intuu soo weeraray isagoo mushrikiinta ka tirsan geela madiine ka qaadayay markan waa muslim ninkan oo muslima ah. iyo labaatan saxaabi ayaa laga daba diray baa la yidhi weliba isagoo nebigu kooxdaasi habaaraya oo le ilaahu waddada ka lumi oo aanay e, jid aanay helin waa la soo qabqabtay markii la soo qabqabtayna waxaa lagu qaaday xukumkii quaacu ariiqa yacnii dadkan dadka waddada u fadhiistee waxay haystaanna ka qaada xukumkoodu waxa weeyaan in talantaali loo gooyo gacanta iyo lugta talantaali in loo gooyo weliba nimankan iyagu waxay ku dareen musle iyo dil baa la yidhaahdaa ninkii gelahaya intay dileen ayay indhahana ka sii rideen baa layidhi dabeetana waxaa la yidhi waa aljazaau min jinsi alcamal iyagana indhaha laga ridaa layidhi inta talantaali loo gooyey oo indhaha masaabiir laga geliya meel cidlaan la dhigay ilaa intay naftu ka baxaysay waa abaalmarkii ciddii samaysay ficilkay sameeyeen ficilkoodii baa lagu qaaday saasaanay ku geeriyoodeen iyaguna nebigu calayhi salaatu wasalaam wakhtiga kan wuxuu kale oo diray baa lagu tilmaamaa sariyaad aad u tiro badan leh ama kooxo yaryar oo aad u tirada badan leh kooxahaasoo dhan markaynu isku wada darro waxaa ka soo gebagaba ahi wuxuu yahay dagaallo la tilmaamaa meella kamay dhicin qabaa'ilkii loo dirayna inta badani markay ka war heleen way baxsanayeen ama way yaacayeen in xoolo iyo midhar qofa iyo waxaa laga qabto mooyaane cid si fiican loo soo qabtayna may jirin nimankii maalan rajiic saxaabada ku laayay ama qabaa'il la noocabaa cidida loo diray baa layidhi agtooda markii la marayay bay war heleen dabeetana buurahay ku yaaceen buurahay ka koreenoo way baxsadeen lama soo helin nimankaasi intoodii ugu tirada badnayd soo duuduuba waxaynu leenahay waxaa dhacday markaasi in dadkaasi ama nimanka acraabta ee baadiyowga joogjoogay dhammaantood in la edbiyey ama aanay dhicin marka kan in dib loo soo hungureeyo magaalada madiina ah wakhtigaa kadib baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku riyooday isagoo cimraysanaya isagiiyo saxaabadiisii oo ay timaha gaabsadeen oo qaarna timaha xirteen oo haluma jara riyadaasi kadib markuu nebigu arkay ina calayhi salaatu wasalaam wuxuu damcay in uu baxo oo xudaybiya uu qabto in sha allah waa qiso dheer mar baynu israacinaynaa aan halkaa maanta ku joojinno wallahu aclam bilahi towfiiq